bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllah وslm عlى نabiyina mxamd وعlى آlih وصaxبi أجمaعين allahuma اnfacna ma clamtna وcallimna ma ynfacuna وزidna cilma qala الإimaamu abوالxusein msلم بن xajاaج بn msلم الغushayriي naysaburi raximah اllah taعalى xadaثna abu jaعfar mxamed بn صbaح وcmr الnaqid fي baabi التwasط fi الqراءة fi الصلاaة الجahrية byn الجهر والإsrاar إida khaafa min الجهri mafsadة التawasط in la dhexdhexaysto dhexdhexaadna lagu wado fi اlqirاءaةi qirada fi الصلاaة الجahriya salaada jahriga ah kaالmغرب والعishaaءi والfajri saddexda salaadood ee jahriga ah qirada iyo faatixada iyo suuradda imaamka uu kor u akriyo ama qofka munfaridkee keligii tukanba in qiradaasi si tawasudo dhexdhexaada ah loo akriyo tawasud iyo dhexdhexaad maxaa laga wadaa wuxuu ku yidhi bayna aljahri in lala jahro oo meel fog laga maqri iyo walisraari in la siraysto hoos loo akriyo dhexdooda dhexda lagu wado idaa goortiibaa dhexda lagu wadi khaafa uu ka boqo qofka tukanaya min aljahri korowqaadidaasi mafsada mafsado markuu ka baqo idaa khaafa mafsadatan min aljahri wuxuu ka cabsaday idaa khaafa huwa min aljahri wuxuu ga baqay mafsada inay fasaad dhibaato iyo dhib ka soo gaaro mafsadada waxaa weeyaan madara baa la wadaa dhibaato inay ka soo gaadho fii nafsihi ow fii diinihi ay dhib la soo gaarsiiyo masaladan waa masalatu sadu daraayac sadu daraayac waxay ka mid tahay adilada iyo usuusha culamaa ulfiqi ay daliishadaan haba ku kala badnaadaane waxaa caan ku ahaa oo aad u badiya alimaamu malik raximah اllahu tacaala laakiin aimada inteeda kaleba iyo fuqahada intooda kaleba way soo qaataan waxaana laga faa'iidaystay qur'aanka kariimka iyo sunnada nabiga calayh الsalaatu wasalaam kullu wasiilatin tuusiluka ilaa mafsadatin wa xaraam wax allaala wixii wasiilo oo ku gaadhsiinaysa mafsado iyo xaraam waa in laga istaagaa laga isjoogsadaa lianna alwasaa'il laha xukm almaqaasid wasaaishu waxay walba wadadan iyo qaabka aad waxa aad marayso waxaad u socoto ayuu mar walbaba raacsan yahay hadduu waajib yahay waxaad raadinayso wasiiladii loo mari lahaana waajib bay noqon hadday sunno tahay waxaad rabta inaad samaysana ee haayada ahna wasiilada iyo waddada loo qaadina waxay noqonaysaa sunna xaaraam hadday tahay waxaa lagaaga digaayo xaaraantaa wasaaishii iyo waddadii loo mari lahaa ayaduna xaaraan bay noqonaysaa walaa taqrabu zina ayuu ilahi leeya ha dhowaanina dhawaanina wa minhu xurima atabaruj fi nisa haweenkii inay tabaruj la imaadaan oy xijaabkoodii ay tuuraan oy isqurqurxiyaan oy ragga dhex galaan waxaa loo diidaya wasiila ila zina wey xumaan bay hadhow salka saari safar bikayri maxram baa soo geli khalwadii baa soo geli waxaasoo idilba wasaa'il ila lmuxaram marka sadu daraa'ici ila lmuxarami xakmun ka fadxihaa ila lmuxatami hadba shayga waajibka ah wasiiladiisa in la furo oo la gaaro waa waajib weeyaan xaaraan hadday ku gaarsiinaysana xaaraam weeyaan adilada uu daliilka ah ayuu musanifka raximah ullahu qaar ka mida kuu sheegayaa baabkan iyo turjumadanna uu usoo qaatay cumuuman sadu daraa'ic nusuus fara badan baa sheegtay ka tahay qowluhu tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu allaha cadwan biqayri cilmi kuwa ilaahay qayrkii caabudaya gaalada ah aalihadoodii iyo asnaamtooda caayira oo ayaga waxa ka sheegina haddii mafsado ay ka imaanaysa ah ina ilaahay xaqahaa subxaanahu wa tacaala iyo diintii iyo risaaladii iyo xaqi ay wax ka sheegaan sabab u noqonin wey adiguna qaala xadaana abu jacfar moxamed bnu sabbaah wa camru naaqib jamiican dhammaantoodba can hushaym hushaym ibnu bashiir alwaasidi qaala bnu sabbaah wuxuu yidhi abu jacfarkaa weeye xadaanaa hushaym oo hushaym wuxuu kaga qaaday xadaa baynamaa ragga kale oo camru naaqidkaas uu ka wariyey cancana waana laba siiqo oo ka mida siyaqu ladaa waxay labadula salka ku hayaan duruqu taxamul marka xadaanaa hushaym iyo can hushaym way kala yihiin cinda ahli اxadii wayna kala xoog badan yihiin taxdiidka iyo tasmiica xoog badan oo ugu xoog badan qaala akhbaranaa abu bishrin jacfar baa la yihahdaa jacfar bin abi waxshiya can saciid ibni jubayr ibnu nufayr can ibni cabaas cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmuطalib fii qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisii tafsiirkeeda iyo taawiilkeeda iyo sababtay ku soo degtay uu alle yidhi walaa tajhar walaa tajhar ha la jahrin nabi muxamedow bisalaatika salaadaada walaa tukhaafid biha hoosna ha u dhigin see la yeeli walaa tukhaafid biha wabtaqi bayna dalika sabiilan baa la dhexdhexaad ku soco qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas nasalad way soo degtay aayaddani walxaal rasuulu llah nabiga sala allah alay wasalam oo mutawaarin isqarinaya bimakkata maka isku qarinaya yacni fii marxalati siriya markii dacwadu ay siriga ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu la jahla aan weli la amrin ee muslimiintu mustadcafiinta ay ahaayeen cadowga uu taag badnaa muslimiinta meeshay ku arkaan qof islaamayna la beegsan jiray qur-aanka iyo akhrintiisana ayba ahaydba waxa ay raadinayaan meeluu ka shanqarayo xilligaas weeyaan nabiga oo isqarinayay soo degtay daaru arqam binu arqam iyo gurigiisii iyo meelo gaara ay saxaabada iskugu tagaan fa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa sallaa markuu tujinaya biasxaabi asxaabtiisa rafaca sawtahu sawtkiisu kor u qaadi jiray bilqur'aani qur'aanka wakhtiyaha jahriga fa idaa samica markuu maqlo daalika jahrigaasi qur'aanka lala jahray almushrikuuna gaaladii quraysheed sabuu qur'aana qur'aankii bay caayi jireen waman allihii anzalahu soo dejiyeyna way caayi jireen waman malagii jaabihii la yimid ee nabi maxamed calayhi salaam ku soo dejinaya jibriil ahaana waa caayi jireen afxumada fiiri waa qaaxada liannahu dareen diineed kol hadduu qofka lahayn idaa lam tastaxyi fasnac maa shiita weeyaan nacam qofka hadduuna xishooyin wax kasta ku hadlaya kuwo muslimiin sheeganayaaba ilaahay iyo rasuul iyo diin mar walba wax ka sheegaya baryahan waxaa soo badanaysa su-aalo ah ninbaa wuxuu yidhi waxa haddaan sameeyo kristaan baanahay godaa wuxuu yidhi naagtayda waa iga furan tahay waxyaalaha noocaas oo kale ah marka waa arrimaha jur-ada ee shareecada hadda lagu dhiranaayo ka midta allihii soo dejiyey iyo jibriil iyo qur-aankii intaba way caayeen leannu dareen ma laha qofka hadduu dareen lahayn oo alla kabaqadu lahaynna waxaa weeyaan man yahun yashalu lhawaana calayhi maa lijuuxin limayitin ilaamun wayaan ah, mayd dhintay dhaawac lagu dhuftay iyo nabar la gaadhsiiyey xanuun kuma hayo marka innaga meesha ay qur-aanka unala taagan yahay iyo allah subxaanah iyo malaa'igtii iyo rasuulkii calayh salaam iyo meesha ayaga ay joogaan waa kala fogtahay faqaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi linabiyihi sala allahu aleyh wasalam nabigiisuu ilaahay la hadlay wuxuu ku yidhi walaa tajhar bisalaatik salaadaadi hala jahrin waa salaaddii jahryadeed markay marka mafsado imaanayso maslaxadii iyo mafsadadii midda weyn baa hadda tiirinaysaa salaaddii lala jahraayey ee in lala jahra ay ahayd yaa nabiga leeyahay hala jahrin maanta mafsadaa jirtee naftaadaa khatar geli diintiibaa dhaawac geli gaalada carada ay caraysan yihiin ayay markaas ka dhiganayaan dariica iyo wasiila ay wax ku gaadhsiiyaan fa yasmac haddeenna ay maqlaan haddaad la jaharto almushrikuuna waa maqli qiraataka qiraadaadee walaa tukhaafid biha hana siraysanina hoos hooga dhigin can asxaabika asxaabtaada asmicuhum alqur'aan qur-aanka maqashii oo haddii maalan masjidkii lagu wada tukanayo ama jamaacada la yahay inta iyaga un ay maqli lahaayeen un qiradii gaarsii koraa u dhawaaqayna haddii laa qadar allah ilaahay ma qadaree mikrofoonkaa iyo sawdkiisii iyo waxaa dhawaaqaasi noo socdae ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sakiray dhawaaqaasi meel fog laga soo maqlo soo beegsan karo ama muslimka la beegsan karo garboorey haladumyaa la dhahaya marka aan innaga isgaarsiino marka waa sidaas asmacuhum qur'aana qur-aanka maqashii oo walaa tajhar hala jahri dalika aljahra jahrigaas ay gaalada maqli ee muslimiinta dhibaato u geysani ee diinta ay caayi halkaa ha gaadhsiinin baa laleehay jahriga wabtaqii dalabow raadi oo samee bayna dalika bayna aljahri waalmukhaafata hoosu dhigiddaa iyo dhawaaqaa dheer sabiilan waddo ka dhigo oo dhexdhexaad ku soco yaquulu bayna aljahli waalmukhaafata labada u dhexe ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu alayh waali wasalam oo masalatu masalat almamasid walmasaalix weeyaanoo shareecadeenoo dhanba marka laga hadlayo masalat almaqaasid marka laga hadlaayo waxay ku wareegtaa hal qaacida ah oo la yidhaahdo dar'u lmafaasid iyo jalbu almasaalix labadaasay ku wada aroortaa bale qaarkood waxay leeyihiin jalbu lmasaalix baa xataa sii wada xukuntay leanna dar'u lmafaasid waxay soo hosgeli jadmufsadadu haddaad ka difaacdo maslaxada shew alimaam ciza bin cabdisalaam raximah ullah kitaab buu leeyahay uu ka alifay axkaam alanaam oo ku saabsan masalada qaacidada keliya uu kitaabka alifay shareecadeennu min ladun xakiimin khabiir xikmad bay ku socotaa masaalix bay ilaalisaa mafaasidna way ka hor tagtaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa yaxya bnu zakariya can hishaam bni curwata can abiihi curwa bni zubayr ibn lcawaam taabiciyun kabiir axadu fuqahaa'i sabca fii casri taabiciin buu ka mid yahay can khaalatihi caaisha wuxuu ka warinayaa habaryartiis caaisha umulmuuminiin radia allahu canha asidiiqa binti sidiiq alcafiifa almubara'a min fowqi sabci samaawaat radia allahu canha wa ardaaha fii mili hadihi alayaam inaan ibraasino saxaabada nabiga calayh salaam gaar ahaan kuwa shiicadu ay wax ka sheegaan mar walba manaaqibtooda ee fadligooda inaan sheegno wey xasaanu razaanu laa tuzanu biriibatin watasbaxu karha min luxuumi alqawaafili yaa yidhi beydkaas xasaan binu haabit radia allahu canhu wa ardaha xasaan binu haabit wuxuu ammaanayaa caaisha radia allahu canha wa ardaaha wuxuu ku ammaanayaa cifada iyo dhowrsanaanta iyo sida ay dadka dhiiggooda iyo muxuu ahaa hilibkoodii iyo cirdigooda ay oga gaabsato ayadana cafiifa ay u tahay radia an caaishata fii qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisa uu yidhi walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha aayaddaas salaadaadaas iyo muxuu ahaa jahran ha hosra u dhigin qaalad ayadu waxay caaisho tidhi unzila haada fi ducaa waxaa lagu soo dejiyey ducada oo markaad ducaysanayso korna ha u dhawaaqin hoosna u dhigin oo ismaqashii ayaa loola jeedaa hadday qunuud tahayna dadka maqashihii korna ha u dhawaaqin halkaas ayada la aaday radia allaahu canha waa ra'yi ayada caaishaah radia allahu canha ra'yigeeda wey wailaa waxaa sawaab ah cabdullaahi ibnu cabaas radia allaahu canhu turjumaan lqur'aan xabru sababtuu sabab ku yahayna waxaa weeyaan hadday iskhilaafaan bayna xaqiiqa alsharciya waalxaqiiqa allugawiya culummadu waxay isku raadsan yihiin tuqadamu alxaqiiqa alsharciya walaa tajhar bisalaatika salaad markii la yidhaahdo maxay xaqiiqo ku tahay sharcan daat اaqwaani wاlafcaal almuftataxa bاtakbiir wاlmuftataxa btasliim soo ma salaad markii iska ilaaqo salaadaa sharciga ee la yaqaano ee la tukaday arkaanta iyo rukuucda sujuuda ayaa loola jeedaa xaqiiqa sharcigu amaa salaad in duca lagu tilmaamo daliil bay u baahan tahay khaarijia iyo qariina maxaa yeelay waxaa iska hor imaatay xaqiiqa sharciya in salaadii loola jeedo sharcan iyo in luqadii loola jeedo asalaatu luqatan adducaa hadday iskhilaafaan xaqiiqa sharciya xaqiiqa luqawiyana tuqadamu alxaqiiqa sharciya la hormarnaya min alxaqaa'iqdu alsharciya walluqawiya alcurfiya ayay u qaala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaana xamaad yani bnu zayd xaa qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana abu saaba wakiix xaa qaala xadaana abu kuray maxamed bn cala alhamdani qaala xadaana abu mucaawiya maxamed bn khaazi maxamed ibnu khaasim mariid wey kulluhum can hishaam bi hada lisnaadi mila hishaam ibnu curwa la mutaabicinayaa dhammaantood yay ka warinayaan hishaam bay ka warinayaan intanoo idilba markaa riwaayadaa hore ninkii hishaam ka warinaayey unbaa salka ugu xidhaysaayo ku cadfaysaa hishaam ninka la yihahdo muxuu ahaa hishaam ibnu curwa waxaa ka warinaya yaxya ibnu zakariya soo mahem yaxya ibnu zakariya ninkii aan soo marray xalay ibnu abi zaaida aan ku soo marray yaxya ibnu zakariya baabun wuxuu ku saabsan yahay alistimaacu lilqira'a in qirada la dhegaysto oo haddii aad imaam tahay imaam tahay ood qira akrinayso maamuulku waa inuu qirada dhagaysto bidaliili qowlihi sala allah alay wasalam waidaa qara'a faansitu markuu imaamku akrinaayo dhegaysta waxaan faatixada ka ahayn akri kadib qirada dhegayso istimaacu lilqira'a wacadam alcajala inaan la degdeginoo laska dhagaysto guud ahaan haddii qur-aanka la akrinayaana fastamicu lahu waansitu buu ilaah yidhi dhagaysta oo dhagraariciya xadiidkana musanifka raximah llahu tacaala soo socduuna u daliishanayaa cumuumkiisa qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid wa abubakr bin abi shayba wa isxaaq bin ibraahiim kulluhum can jariir bay ka wariyeen ibni cabdilxamiid addabi qaala abubakr isagu wuxuu yidhi xadaanaa jariir bn cabdilxamiid addabiy can muusa bin abi caayisha can saciid bni jubayr sayid taabiciin can ibni cabaasin radia allahu canhuma fii qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisa uu nabiga ku yidhi laa tuxarik bihi lisaanak laa tuxarik ha dhaqdhaqaajinin bihi biqiraa'ati alqur'aan lisaanaka carabkaada jibriil oo ku dejinaya waxyiga oo socda yaa xirsuhu sala allahu calayh wasalam bilcilmi dadaalka nabiga cilmiga u qabo iyo jeceelka iyo hilowga uu qur-aanka u qabo yaa akhrintii uu jibriil ku dul akrinaayay buu ka daba akhrin arrintaana mashaqo culays bay ku tahay nabiga calayh salaam oo qur-aankiibaa culays dejintaa la dejinaayo nabiga calayh salaam ayuuba xanuun badan iyo culays badan dareemi jiray inaa sanulqi calayka qawlan haqiir qowl culus waayo oo hatii maalin qabow oo barafa hataa uu waxyi ku soo dego dhidid waaweyn baa nabiga ka soo daarin jiray sala allahu alayh wasalam shiddada iyo culayska waxyigaa ku degaaya sala allahu alayh waali wasalam calaawatan calaa haada isagoo intaa ay jirtaan wuxuu ku sii darayaa inuu isku dayo inuu ka daba akriyo oo uu maaragtay qur-aankii ka daba akriyo jibriil calayhi salaam ilaahay marka subxaanahu wa tacaala ka fududeeyey waxaad ka baqayso inuu kaa fakan hadduu yahay kaa fakan maayaa iska dhagayso siday taad u akhrin doontahay qaala kaana nabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa idaa nazala calayhi jibriilu bilwaxyi jibriil markuu waxyiga ku soo dejiyo kaana wuxuu ahaa mimaa in badan ay kaiiran yuxariku kii dhaqdhaqaajiya bihi qur'aankii lisaanahu carabkiisa iyo washafatay labadiisa bishimood buu dhaqdhaqaajin jiray isagoo culays ku tahay oo qur-aankii ku daba akrimaya jibriil fa fayashtadu calayhi waana ku cuslaan jirtay arrintaas fa kaana dalika culayska ee nabiga haysta yucrafu waa laga garan jiray minhu nabiga calayhi salaam saxaabadoo dhex fadhidoo la joogto kusoo degay mararka qaar markaasaa nabiga shucuurka ka bixi dhididka culayska saaran haddana sida nafta ah ee uu carabka iyo u dhadhaqaajinaya bishimaha ee isugu daya inuu ka daba akhriyo sala allahu calayh waali wasalam waa dadaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam innagana waxaa laga yaabaa de cashirka lagu akriyay inaadan ka maalinta maalinteedu inaad soo qaado oodan dib dambaba usoo akrininba ayaa laga yaabaa nabigana saasuu ahaa calayh salaam cilmiga ugu dadaali jiray ugu dadaali jiray faanzla allahu tacala ilahay baa wuxuu soo deji laa tuxarik bihi ha hadhaaqdhaqaajin lisaanak litacjala bihi inaad degdegto oo uunu kaa ood ka gaarhsiiso akhdahu qaadashadiisa qur-aanka inaad ku degdegto ina calaynaa kolka annagu ahaaday ballanqaad wey jamcahu aruurintiisa wa qur'aanah wuxuu ku fasiray ina calaynaa korkaanaga waxaa ahaaday an najmacahu qur'aankaasi inaan kulminno oon aruurino fii sadrika xabadkaadaan ku aruurinaynaayo wa qur'aanahu fataqra'u markaasaad akrinaysaa wa qiraa'atuhu waadna akhrin doontaaye faidaa qara'naahu fattabic qur'aana ibnu cabaas wiinu tafsiirkiisa qaal anzalnaahu markaan dejinno fastamic lahu dhegayso qur'aanka ina calaynaa buu ahaaday korkaanaga bayaana an nubayinahu inaan caddayno bilisaanika carabkaadaan ku caddaynaynaaye isagoo ta'wiilkii iyo tafsiirkii iyo macnihii o dhan aad tahay ayaa dadka u caddeen oo xadiidkiibaad hau fasiriye fa kaana idaa ataahu jibriilu markuu jibriil nabiga u imaada markii dambe adraqa madaxuu foorarin jiray waa dhegaysan jiray fa idaa dahaba markuu ka tago jibriil qara'ahu waa akhrin jiray wuxuu u sheegay qur'aana kamaa wacadahu allahu siduu ilaahay u ballanqaaray subxaanahu wa tacaala marka rasuulka ilaahay baa u fududeeyey wixii ku soo degay markaaba waa qabanayaa ballantaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisu ku aruurinaya markaasba markaasuu dee akrinaya sala allahu alayh waali wasalam waa dhici jirta marka dambe in aayadaha qaar sami iyo ka gasho ama ka yar istaago marka dambe wey laakiin markaa siday tahay usoo gaarsiiyin markuu gaarsiiyo oo laga qaado nabiga calayh salaam way dhacday inuu aayad ama aayad muxuu aha sami iyo iskana ishkaal galaan oo deena sidii nabiga uuu sheegay saxaabada ay ugu sheegaan ah, raxima allahu fulan laqad adkaranii aayatan kuntu unsiiha kuntu asqatuha saxaabi buu maqlay salaatuleil tukanayo gurigaas isagoo jooga nabiga calayh salaam markaasuu hebel aayad aan meesha ka rida oon halaayu xasuusiyey allahu naxariisto halkaas oga ducinaya sala allah alay wasalam oo markaad qur-aanka dhegaysanayso culammada quraada ka dhegaysanayso ayadaad khalad u akrin jirtay ama aad ka boodi jirtay ama meelaad waxaasad ka faa'idaysan u ducee marka raxima allahu qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana abu cawaana alwadax ibn cabdillahi iyo can <clears throat> muusa bin abi caaisha can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih qaala kaana nabiyu nabiga calayh salaam muxuu aha yucaaliju min atanziil dejinta qur-aanka la dejinaayo wuxuu kala kulmi jiray yucaalij manaa yulaaqi wuxuu kala kulmi jiray shiddatan adeeg iyo culays buu kala kulmi jiray kaana yuxariku markaasu wuxuu dhadhaqaajin jiray culayskii wax usii kordhiyey shafatayni shimihiisa inuu ka daba akriyo faqaala lii ibnu cabaas baa wuxuu ugu yidhi buu leeyahay saciid wey ana uxarikuhumaa waan dhaqdhaqaajin kamaa sidii kaana uu ahaan jiray rasuulullaahi sala allah alay slam yuxarikuhumaa kii u dhaqdhaqaajiyo intuu waxyiga ku socda faqaala saciidna wuxuu yidhi isagoo sheekhiisa ka soo xiganaya musalsal baa la dhahaa bilafcaal ana uxarikuhumaa taxriirkaasay ku socotaa waan dhaqdhaqaajin kamaa kaana ibnu cabbaas siduu ahaa yuxarikumaa kii u dhaqdhaqaajiya faxaraka shafatay buu saciidna dhaqdhaqaajiyey faanzala allahu tacaala ilahay baa soo dejiyey tii hore ku socotaa marka ibnu cabbaas horeydaku ka sheekeeyey nabiga inuu dhaqaajin jiray ayuu leeyahy faanzla allahu tacala ilahay baa soo dejiyey laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanah qaala jamcuhu kulmintiisa fii sadrika xabadkaada lagu jumciyo uma kadib baa taqra'u akhrinaysaa faidaa qara'naahu fattabic qur'aanah ay fastamic dhegayso wa ansib dheg uma ina calaynaa kolkaa nagu ahaaday ballanqaad an taqra'u inaad akhriso qaala fa kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa calayh salaam ida ataahu jibriil istamaca waa dhegaysan jiray waadlaqa waa foororin jiray madaxiisa faida alaqa jibriil markuu ka tago qara'ahu nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu aqrin jiray kamaa aqra'ahu suu u aqriyey hadda marka masaladan hadda wuxuu usoo dariishanayaa musanifka in qur-aanka la dhegaysto oo meel qur-aan lagu akrinayo haddaa aragta dhegayso istimaac dhegaysto dhegaysigaasi waxaad ka faa'iidi inaad xifdiso waxaad ka faa'iidi in macnihiisi aad dhuuxaansato ajriga fawaabaad imaamka qiradiisa dhegayso wey baabu qirada oo lala jahro fi subxi subax walqira'ati cala aljin iyo jin lagu dul akriya qur-aanka jinni oo qur-aan lagu dul akriyo alqira'atu qira'a cala aljinni lagu dul akriyo waxaa loogu dul akrinayaa liyatacidu inay waana qaataan sida insiga loogu dul akrini oo lagu wacdino loogu waayo ya jinniguna adiguna waa mukallaf qur-aanka waa la gaadhsiina waa lagu dul akrinayaa salaadaha jahrigaa subaxa kamida ah, subaxii buu ku bilaabay kadibna salaadihii kale xadaanaa shaybaan bnu faruuqa qirooyinka nabiga calayh salaam oo akhrin jirayna qur-aanka diwaal iyo awsaaq iyo qisaaq subax khamiisaad keligiis baa saddexdaa u qaybsama diwaal mufasal iyo awsaaq mufasal iyo qisaar mufasal marka salaadaha waxaa ugu qira dheer salaada subax ayaa ugu qira dheer duhurka kuxiga casarka kuxiga maqribka ayaa kuxiga cishaha sidaa wey xadaanaa shaybaan bnu faruuqa qaala xadaanaa abu cawaanata alwadaax can abi bishri jacfar bin abi waxshiyata can saciid bn jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal maa qara'a rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga ma akrinin cala aljinni jinni kuma dul akrinin yani uma qastin baa laga wadaa wamaa raahu mana arkin qiradiisa way dhagaysteen jinnigii laakiin nabiga calayh salaam markuu akrinaayey jinni baa xilqadaada ama jooga cashirka ama ayaga gaadhsii ama salaada inaad tukanis jinniha kaa dhagaystaado qiradaas way joogaan iyo muna ogeen rasuulka calayh isalaatu wasalaam kadib baa loo sheegay kadib baa loo sheegay nabiga alayh isalaatu wasalaam waan mari doonaa maa qaraa rasuulu llahi sala allah alay wasalam bilowgi hore cala ljinni kumuuna wamaa ra'aahum mana arkaynin say ku timid markaa qur-aankan kariimka ah ilaahay uu ka sheekeeyey jinnigii oo hadlaayo le innaa samicnaa qur'aanan cajaban iyo qul uxiya ilaya anuu stamaca nafaru min aljinni gadaal baa looga warramay nabiga sala allah alay wasalam in la dhegaystay oo la dhegaystay natiijadii qiradii la dhagaystayna ay noqotay ijaabi oo jinnigii intuu islaamay dadkoodina ay gaarsiiyeen tii baa nabiga lagu bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam indalaqa waa tegay nabi rasuulullah nabiga calayh salaam fii daa'ifatin koox asagoo la socda min asxaabihi saxaabadiisa caamidiina iyagoo u qastaaya usii jeeda ilaa suuqi cukaad suuqii cukaad aswaaq ay lahaayeen quraysh carabta kalena iskugu imaan jirtay oo dilmajaas iyo cukaad iyo ayaa meela iskugu imaan jireen bay ahayd oo ay gabyaha gabayga isdhaafsan jireen oo meelahaas baadida laisweydiin jiray oo laisku imaan jiray suuqa cukaad baa lidhi jira aswaaq marka mawsimi ah oo xilli xilli laiskugu imaaday ahaan jirta sida hadda maarata suuqaqa toddobaadkii meel iskugu tabakalay waqad xiila waxaa la teeday bayna shayaaiin shayaaiintii iyo bayna khabari samaa samada khabarkee ay ka heli jireen ayaa la kala manciyey shayaaiintiiba xilligaasi yaa wareersan bilowguu nabiga soo baxayba isbeddel baa ku dhacay jinnigii intay kacaan samada uu dunyaha u dhowaan jiray mustarqu samci samayn jiray malaa'igta adduunka joogtay iyo midda xagga waxaa ujeedaa ardada joogtay iyo samaaudunyaha iyo kuwa korka wararka isdhaafsan jiray ila markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xukun iyo amar uu xukumo jibriil baa markaasba maqlaaya malaa'igtii sawdkii ilaahay subxaanahu wa tacaala khuduuc ay u khuduucayaan ay dhammaantood wada daadanayaan markaasaa deena markay ka soo kacaan yay leeyihiin maadaa qaala rabbukum qaala alxaq marka warkii baa marka las gaadhsiino mid walbaba malag malaag walbaba walba malaigta joogtay bay warkii gaadhsiin ilahay muxuu warkii baa ka jinnigii marka hawadaas ka faa'idaysana kuwan soke ayuu waxaba warkoodina soo rara ila waxan asalkiisii malaa'igtu la noolaa shayaadiinkii ibliiskii malaa'igtu la noolaa waa markaa isaga laftirkiisu waa jismigiisa waa jismi latiifahoo ilaahay uu sahlay in uu meelo badan uu gaaro insiga dhankaa marka looga ka xoog badan yahay meeluna gaari karin ayuu gaaraya jinnigu marka xilligaa laakiin waxaa la sameeyey xisaab sanadii oo dhanba waa waa la xidhay si aynan qur-aankan socdae degaaya tashwiish una ugu ridin jinniga baantii iyo waxay watayna ugu dhex darin ayaa la hor istaagay oo la xidhay wax u dhawaadaa la waayay ah meelhay fadhiisan jireen waa loo diiday ninka u dhowaada malagga u dhowaada waa ka calaacalayeen waa kay calaacalayeen ah. faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaba rasada ayay leeyihiin hadda wax u dhowaan kara ma jirto way wareereen marka waxay dheen waxa dhacay aan baadno waxbaa dhacay adduunka waxbaa kusoo qornaye waqad xiila waxaa la kala teeday bayna shayaatiin shayaaiintii iyo wa bayna khabari samaa khabaru samadii samada warkeedii ayagoo cararayay u imaadeen shaydaankoodii weynaa ayagoo didaya oo le dhib baana gaaray oo waana na soo maaratay madaafiic baana la soo dhacay iyo dambaabur ololaysa wa ursilad calayhim waxaa lagu soo diray korkooda ashuhub dambaaburo naara fa rajacat shayaaiinu shayaaiintii carab ah waxay ku laabatay ilaa qowmin qoomkoodii faqaaluu odayaashii ee howlaha diray ee ka dambeeyey ee insiga kahanada iyo waxa u gudbin jiray waxay keenaan maa lakum maxayna u dhacay ayagoo fiigaya oo inaha caddaynaayo didii ayay imaadeen waxaana gacana ku wadeen qaaluu waxay dhaheen kuwii soo caydsaday xiila waxaa la kala manciyo lakala teeday baynanaa wa bayna khabari samaa annagiyo samada khabarkeedii waana lakala teeday oo ursilan calayna shuhad ashuhud dambaabuuro dab ah ayaa nala soo dhacay qaaluu waxay dhaheen kuwii waaweynaa de kubarada ahaa ee shayaadiinta ahaa maa daaka wax kale ma aha waxaasi ilaa min shayin waa uun arrin xadata soo darrisay wax cusub baa soo oo koonka ku soo darriyey fadribuu socda siiru fadribu socda mashaariq alardi <clears throat> qorax ka soo bax iyo wamaqaaribiha ah. qorax u dhac adduunka o dhan ba kusoo wareega mashriq iyo maqrib loo kala yaaco waxaa ku soo kordhay adduunka cusub ee isbeddelkan sababta u ah soo xaqiijiya soo oga ekanali markaasaa la kala dhaqaaqay fanduruu soo fiiriya maa haada aladii wuxuu yahay arrinkan xaala kala manciyey baynanaa inaga iyo wa khabari samaa awal waxyaaba waxbay soo heli jireen marmarna waxbaa shil baa qabsan jiray laakiin hadda arrintan muxuu ahaa arjufan ee xidhana xijar maxjuuranta ah bal hase ogaano fanalaquu markaasay yaaceen tageen yadribuuna mashaariqa alardi wa maqaaribaha ayagoo kala yaacay mashriq maqrib famara nafaru ladiina kooxdiibaa waxay soo mareen akhaduu soo qaadeen naxwa tihaama xagga iyo tihaama najdi iyo tihaamay u qabsan tahay dhulka xijaas ayaa tihaamo la yidhaahdaa jawigiisa uu xaraarada iyo kadaamada yahay ee degan yahay ee muxuuha kuleelka iyo huurka ah wahuwa binaqlin nabiga calayh salaam oo nahri jooga binahlatin fi saxiix buhaari nahriga maa geedkii maaha waa ismu makaan wa huwa nabigoo binahlatin ay binahrin meeshaa nakhlo la yidhaahdo nabigoo jooga oo salaada subaxna la joogo nabiga salaadda uu ku jiro ayaa jinkii xaggaasi dhinacan la soo mariyay tihaama iyo xijaas ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam u imaaday caamidiina nabiga ayagoo usii socda ilaa suuqi cukaad suuqi cukaad nabigoo usii socda isagoo nakhli jooga wa huwa yusalli isagoo tukanaya biasxaabii tujinaya salaatalfijri salaati subax ayay halkii ugu imaadeen falamaa samicuu lqur'aan jinkii markuu qur'aanka dhegaystay wastamicuu lahu ay u dheg raariciyeen oo ay si gaara u dhuxaansadeen marka hore simaac iyo dhegtu kaga dhacay kadib bay istamicuu lahu dhegay u fureenoo lagula fadhiistay oo xataa kaaduu yakuunuuna calayhi libada midoo midka kale looga dhowaado ayuu rabaa iyagoo isku fuurfuuray wax cajiiba oo ay la yaabeen bay arkeen wa qaaluu markaasay dheheen hada aladii waakan arrinkii xaala kala manciyay baynanaa annaga iyo wa bayna khabari sama farajacuu ilaa qowmihim qoomkoodii bay ku soo laabteen ribood bay wadaan laakiin marka hore waxay ahaayeen suxaro falanfallow kuharo u shaqeeyay ahaayeen gaalo ah hadda iyagoo ducaad ah oo diintii markiiba ay ku dhimcdeen qalbigooda oo ilaahay rumeeyey ayay qoonkood u tageen faqaaluu ku dhaheen yaa qowmanaa inaa samicnaa qur'aanan cajaba qur'aan aan badan balaaqadiisa iyo fasaaxadiisa iyo murtiduu xumbaarsan yahay iyo wuxuu ka hadlaayo yahdii hanuuninaya ila rushdi hanuunka iyo waddada wanaagsan fa aamanaa bihi markiiba waan rumaynay soo maarti isla markiiba way rumeeyeen kamayna sugin amar iyo talo kuwii soo dirsaday liannahu diinta iyo shareecada qofna lagama tashado adigaa iska leh adigaa la raba markaaba haddaad ku qanacdo inaad hore ka qaadato aabba iyo hooye iyo qaraabo iyo tol loo celin maayo fa aamanaa bihi markii baan rumaynay walan nushrika birabbina rabbigaana u sharig yeeli meena mar dambo axaddan qofna weliba idinka laftirkiina diinta qaata ajiibu daciya allah rumeeya oo ajiiba oo qaata bay dheheen faanzala allahu caza wajal wuxuu ku soo dejiyey calaa nabiyihi muxamedin sala allah alay wasalam nabi maxamed qul waxaa tidhahdaa uuxiya ilaya waxaa laii ii waxyooy annahu istamaca nafaru min aljinni koox reer jinni ah inay idhegaysteen ayaa la ii waxyooday waa loo sheegay nabiga sala allah alay wasalam geeddii nabiga calayhi salaam uu ku agtukanayay baa ilaahay maarata uu ka hadliyey ka hadliyey oo hadashay waxyigiina waa loogu sheegay waxyiga maxaa weeyaan siyaalo badan buu u qaybsamaay xadaana muxamed bnu muana qaal xadaana cabdulacla can daawuud daawuud bn abi hindin can caamir ibnu sharaaxiil shacbi qaala saaltu calqamata calqamata bnu qays ayaan waxaan weydiiyey hal kaana ibnu mascuud cabdulaahi ibnu mascuud ma ahaa radia allahu canhu shahiida maca rasuuli illah nabiga maciisa goobjoog miyuu ahaa ma la socday leylat aljin habeenkii jinniga habeenkii nabiga calayh salaam leylat aljinni waa habeen kale wey tan ma aha taas subax bay ahayd saxaabadii la socotay nabiga qur-aankii jinnigii baa dhegaystay waxyigii baa soo degay waa loo caddeeyey nabiga calayh salaam jin kale haddana nabiga calayh salaam soo doontay u yimid jinnu nasiibiin baa la yidhaahdaa jinnigaasna habeenkaa nabiga keliya la kulmay sala allah alayh wasalam cabdullaahi bn mascuud baa la socday oo ubaweyso timir nabiid biyo iyo timir ka kooban buu nabigii ayuu waday oo nabiga calayh salaatu wasalaam baa ku weysaystay oo tamratun ayibatun wamaaun dahuur buu yidhiyo ilaa akhirihi xadiidka fi sunan ayaa daciif ah waaka ibnu mascuud wuxuu leey lama soconin buu leh inaan la socdase waan jeclaan lahaa qaala faqaala calqaba wuxuu yidhi ana sa'altu ibnu mascuud anaa weydiiyey faqultu waxaan ku yidhi hal shahida axadun qofna ma la socday oo minkum idinka inaga mida maca rasuuli ilah nabi ma ciise leylat aljinni habeenkii jinniga nabiga la kulmay qaala laa maya buu yidhi walaakinaa kunaa maca rasuuli illah bacd riwaayad wuxuu yidhi inaan la socdo waan jeclaan lahaa oo mashaahidda cajiibka badan bay ka mid ahayd inuu nabiga jiib la kulmay oo habeen dhan wax u dardaaran ay kala qaateen sahay ay weydiisteen baa soo socota inaan la socdo waa jeclaan lahaa walaakinaa kunaa waxaanayn maca rasuulilah nabiga maciisa sala allahu alay wasalam daata leyla habeen oo meesha laisku qaldaayo waxaa weeyaan habeenkaa nabiga waa la soconay laakiin markuu jinniga nabiga la kulmayey maana raacin daata leyla baa nabiga la soconay fafaqadnaahu nabiga waa weynay calayhi salaam waa qabla alhijra hijrada ka hor weeyaan xilligii cadowgu uu maaratay gacan sarreeyey ee muslimiinta ay mustadcafiinta ahaayeen la ugaarsanay wey faltamasnaahu markaasaan raaraadinay filawdiyati togagii maka iyo washicaabe gollihii gollihii baan ka raadinay shicaab jamcu eh, mxuu ahaa shicbin gosha buuraha iyo meelaha maarata ay ka dilaacsan yihiin iyo togagii baan ka raadinay nabiga sala allah aleyh waali wasalam habeenkii faqulnaa markaasaan waxaan idhi ustuiira ah, waa la dafay waa lala duulay waxbaa la duulay nabiga alay slam la dafay ow amase iqtiila ama waa la ikhtiyaalay oo waa la usxabaalay oo si qarsoodiha ah loo dilay cadowgibaa ilin jiray sidaasaan isniri waa calaacalay qaala fabitnaa waan barinay bishari laylatin habeenkii ugu shar badnaayoo baata biha qowm dad ay baryaan habeen dad ay baryaan habeenka ugu shar badnaa baan barinay habeenkii walbahaar iyo murug nabi maxamed baan gacan lagu haynay sala allah aleh wasalam cadowgii baana mar walbaba khatar ku hayay marka anagoo murugii walbahaar yaa habeenkii la barinay falamaa asbaxnaa markaan waa bariisanay idaa huwa jaaa waabaka nabigi baa yimid calayh salaam min qibali xera buurtii xero xaggeedu ka soo socdaa sala allah caleh wasalam jabalu nuur baa hadda la dhahaa qaala wuxuu yidhi faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow faqadnaaka waan ku weynay fadalabnaaka waan ku raadinay falam najidka waan ku weynay fabitnaa waxaan barinay xalay bishari leylatin habeenkii ugu shar badnaa baata bihaa qowmu dad ay baryaan maxaa ku helay maxaa kugu dhacay faqaala nabigu wuxuu yidhi aataanii waxaa ii yimid daaciya aljinni jinni ninay soo dirsadeen oo jinniga xaggiisa ka socdo ii yeelayay ayaa ii yimid daacigii jinniga xaggiisa ka socday ayaa ii yimid oo yidhi jin baan nahay meeshan aanan noo imow fadahabtu macahu kii baan raacay sidii loo socdayoo kuwii kaleu loo geeyey faqara'tu calayhim waxaan ku dul aqhriyay alqur'aana qur-aanka wa hada daliilun qaadic qur-aanka kariimka inuu yahay lilinsi waljin insi iyo jinni labadaba inay inuu ilahay u soo dejiyey oo waa kala soo marray inay qaraankai markiiba qaateeno ku dhaqmeeno muslimiin <clears throat> ay noqdeen qur-aankii baan ku dul akriyay buu nabiga sala allah alay alih wasalam marka muslimiinna way leeyihiin gaalana way leeyihiin jinnigu wixii gaala ahna ibliis iyo shayaan weeyaan xaggaasi raacsan yihiin oo ibliis bay ku abtirsadeen wixii muslim ahna muslimiintay ka mid sida muslimiinta ay mukalaf u yihiin jannada way gelayaan intooda muslimiinta ah bidaliili qowlihi tacaalaa muxuu ahaa fii suurati araxmaan ilahay wuxuu yidhi ya lam yadbituuna insun qabla walaa jaan ayib aayaddii kalena waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan haye maxaa ku xiga maxaa fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan taa loo jeeda aaladaas rabbi kumaha taniyada marka maqaama rabbi jannataan maqaama rabbi jannataan marka jannay gelayaan gaaladoodana naartay gelayaan ah, laamlana jahannama min aljinnati wاnnaasi ajmaciin marka jinnigu markii nabiga alayh الsalaatu wasalaam qaraatu calayhim اlqur'an buu leh qur'aan baan ku dilaqay waxa laisku wacdiyo oo laisku waaniyana waxaa ugu horeeya qur-aanka kariimkaa yaa ugu horeeya oo laisku wacdiyaa oo laisku waaniyaa fadakir bilqur'aani man yakaafu waciid qur-aankaas hadaka lagu xasuusiyaa oo lagu waaniyaa oo la laiska hormariyaa hadallada faraha badan iyo waxaa kale o dhan waxaa ka muhiimsan aayad qur'aana iyo xadiid nabowi ah inaad dadka u sheegto kaasaa ka saameyn badan qaala wuxuu yidhi faalaqa bina nabiga calayh salaam baa kaxeeyey aaroona wuxuuna tusay aaaarahum raadkoodii meeshii ay xalal fadhiyeen wa aahaara niiraanihim iyo dabkii ay shiteenay wax karkarsanayeen raadkiisii iyo qiiqiiyo dabkii raadkiisii ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam tusay waa koon buuri wax reera meesha baad ku aragtaan oo kale xalayyaa fadhiday waa jinni yatashakaluun jinniga marka asalka waxaa waya la arkin oo uu naga qarsoon yahay oo ilaahay subxaana wa tacala waa kii yidhi inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xayu laa tarawna meelayna ka arkeen bay naga arkaayeen ay culamada qaar sheegaan oo kutubta qaar ku qoran sida hadda ay ayaga yihiin bay aakharo noqon doonaan aakharo innagaa arkeen ayagana nama arkayaan marka inuu insiga ka fadli badan yahay bay tusi intan yara adduunka hadda n kula ay dadka galayaan iska akrinayo kolla cuudubillahi da lagu hayo aakharo oo muddo dheer iyo weligeed baa laga soo xaysmayna jannada ayaa la arki ayagana aynan arkeynin saasay dhe wallahu aclam ilahay baa yaqaana ayib raadkoodiduna tusay marka lama arka asal laakiin mararka qaar waa la arkaa ayaga oo isku ekeysiiyey bini aadam ama isku ekeysiiyey masas intaba waa bacd riwaayaat xadiidkii abu hurayra nabiga calayh salaam intuu yidhi ilaali zakaatulfidriga dagarasoonka waa kii u yimid saddex habeen oo isku xigta oo habeendsaddexda habeenba uu alowlala qabtay markii dambana haddee sibay ku heshiyeen waanwaan bay galeen haddii ayatul kursiga la yidhi rejin haddaan aayadaasaa noogu daran haddaad akrisaan wax kuu soo dhawaan male habeenkaad ayatul kursiga qabta jinkumasoyadaan kuma so dhawaanay ayib nabiga cala slam waa kii sheegay oo yidhi sadaqaka wakaduu dadkaad la hadlaysana wuxuu ahaa jinni buu ahaa ama shaytaan bu jinni buu ahaa masaskona de waa kii xadiidkii saxiix muslima utigi doonaa insha allah madiina jinni baa jira muslima markaa mas iyo abaysi iyo haddaad aragtaan hadilina iskala hadla haddayd arki hadday tegi waayaan waa kaafir gaal waya dila way dhacdaa laakiin cumuuman inaan la wada arkin weeyaan mararka qaar laakiin waa dhici kartaa wa sa'aluuhu zaada nabiga waxay weydiisteen sahay markii uu wacdigii iyo diintii u akhriyey oo la dardaarmay sahay baan rabnaa bay dheheen faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi lakum waxaa inii sugnaaday kullu cadlin laf kasta oo dukira smullah magacii ilaahay lagu xusay calayhi calaa dabcihi laf kasta oo gowricii neefkeedii markii la gowracayo magaca ilaahay ugu gowracay yaa inii sugnaaday yoqow dhacaya fii aydiikum gacmihiinna aw fara maa ka ugu badan shay yakuunu ahaado maaguba laxman xaaluya hilib yacnii waxa ugu badan ee hilib ahu soo martay marka ugu hilib badnaa yay inii noqon idan ilaahay socda maxay tahay laf allaala laftii neef la gowracay ka soo jeeday ee inaga aan hilibkii ka dhammaysanay ee hadda markaan ag wax saaran uu jiranoo iska qayaxan jinnigu ah, yadaa hilibba u saaran ah, baruur iyo hilibba u saaran waa cunayaa hilibkaasu ka cunayaa ma arkaysid lanna jinnigu waa caalamulhayb wey caalamka qaybkeena arkibay ka midta siday taan ku rumaynaynaa waxyaalaha innaga aan wax ku aragna amaan ku miisaanana looma soo qaadan karo waa waxaad arkaynin waxna ka jiro adana adkaysid marka lafta ayadaa aabuu ah qaadanaya saw hilibkiisu ka cuni wa kullu bacratin diga kasta calfun lidawaabikum calfun lidawaabikum jinnigii buu la hadlayaa wax allaala wixii digada insiga xoolaha insiga digada iyo saxaradoodana calfun waxay u tahay quut lidawaabikum xoolihim xoolaha jinnigana waxay cunayaan digada xoolaheeda saa ku noolaada buuri faqaala rasuulu lahi sal اlahu alيه wasalam ba wuxuu yidhi falaa tastanjuu bihimaa labada ha ku isijeesanina oo lafna haddaad aragtaan saxarada iskaga tirina digadana sidoo kale fainahumaa labaduba dacaamu ikhwaanikum walaalihim dacaamkooda weeye oo midna ayagaaba cuno waa lafti oo hilba u saara midna xoolahooda cuno waa digadii sidaa weeyaan waxaa intaa reacsiisan dee digadu iyaduna nijaasada iskagama tiri karo cinda alqaa'idiina binijaasatiha haddaadana waa nijaas nijaasa nijaasada uma tiro saas haddii kalena waxaa weeyaan madaahibta qabta inay nijaas ahayn waxaa weye dacaamu ikhwan xadiidka ku cadda fainahumaa dacaamu ikhwaanu ayb laftii bismi illaahi lagu gowracay haddii saa looga tegay lafahan kale ka waran ee baktiga iyo xoolahan bismi illaahi lagu gowracinay lafahooda ma layskaga tiri karaa maya linajaasatiha ayadana waa nijaas wاnijaasu laa tuzaalu bاnijaasa nijaaز nijaaز laguma zuuliyo qal xadanii ali bn xujr sacdiy qal xadana ismaaciil bn ibrahim can daawuud bn abi hindi bihada isnaad ila qawli waaaaaru niiraanihim dabkoodii raadkiisii iyo meelihii ay deganaayeen buu nabiga tusay alayh salaam qaala shacbiyi wuxuu yidhi wasaaluhu zaad bay weydiisteen wa kaanuu min jinni اjaziira jinnigii jaziiratan carab ka yimid ba ayaan jinni nasiibiin ila aakhiri اxadiidi min qowli shacbiyi mufasala isagoo faahfaahsan min xadiidi cabdilahi bn mascuud oo ka abtirsanay waxadaanaahu abubakr bin abi shayba qaal xadana cabdulahi bn idriis alawdi can daawuud bin abi hindin can shacbiya can calqama bn qays can cabdilaahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu can nabi sal slm ilaa qowlih waahaara niraanihim ayuu tusay walam yadkur maa bacda inta ka dambaysaba sheegin xadana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana khaalid bn cabdillahi can khaalid alxada can abi maxsharin wasmuhu xalaa soo maray abi maxshar ziyaad ibnu kulayb abi maxshar ziyaad ibnu kulayb alxadali can ibraahim annafaci can calqamata bni qaysin can cabdillaahi bn mascuud alhudali radia allahu canhu qaal lam akun laylata aljinni habeenkii jinniga lama soconin maca rasuulilah nabiga calayh salaam wawadidtu waxaan jeclaan lahaa annii kuntu macahu inaan la socdo mashadka cadiimka ee taariikhiga inaan nabiga la socdaan jeclaan lahaa laakiin lama soconin tan waxaa nas cad weeyaanoo tusaaya ibn mascuud inuu nabiga la socon calayhi salaatu wasalaam oo sunanka riwaayada sheegaysa markaa marjuuxu waa daciif qaala xaddaanaa saciid bnu muxamed aljarmi وعbaydاللahi بن سعيid qaaل xadaثna abu sam xamaad عan mscل بن kidaam عan mعn mعn بن cabdرaحmaan بن cabdاللahi بن mascuud الhudلي qaala samictu abi aabbaha waa cabdiraxmaan bin cabdillaahi bin mascuud waay macanka macan binu ciisa maaha macan bin cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ibn mascuud alhudali aabbihii buu ka warinayaa uu leeya samictu abi cabdulaahi cabdiraxmaan eh, eh, bin cabdillaahi qaala wuxuu yidhi sa'altu masruuqan masruuq baa weydiiyey masruuq ibnu اljdac masruuq ibn اlأjdac alkuufi yaa waxaa su-aalay man aadana الnabiya nabiga calayh salaam yaa ogeysiiyey biljinni jinnigii laylata istamacu qur'aan habeenkii qur-aanka dhagaysteen inay jinni ay dhagaysteen nabiga calayh salaam yaa ogeysiiyey u cilaabiyey faqaala xadaanii wuxuu ii warramay qaala wuxuu yidhi masruuq xadaanii waxaa ii warramay ninkaadan cabdiraxmaan la yidhaahdo abuuka aabbahaa yacni ibnu mascuuda ibni mascuudin cabdullahi bn mascuud annahu aadanathu waxaa ogeysiisay bihim jinnigaa dhagaystay nabigu shajaratun geed geed baa nabiga calayh isalaatu wasalaam ilahay ka hadliyey oo tiri waa lagu dhagaystay nabiga allah markii dambe waxyigi qur-aanka soo degay dee geed iyo dhagax intaba ilaahay subxaana wa tacala waa ka hadlin karaa waa kii nabiga calayh salaam kamaa fi saxiix muslim ku imaan doono haddii la yidhaahdo waxaa uu dhihi inii laasmacu xajaran fii maka kaana yusallimunii qabla an ubcad inii la acrifuhu alaana dhagax maka dhagaxyaheeda ka mida oo islaami jiray intaan lay soo saarin oo aan nabi iyo rasuul layga dhigin baan garan buu nabiga alai salaam markuu ag maraayoba asalaamu calaykum idhihi jir marka buurtii buurihii oo uxud iyo buurtii muxuuha qaaro xere iyo waa kuwii dhaqdhaqaaqeen nabigi alai salam markuu fuulay nabigan uu la hadlaayo sala allah aleh wasalam jabal yuxibuna wa nuxibbuu lahaa uxud marka awoodda ilahay waba kumaaha aba ilaahay subxana wa taala qudradiisa awooddiisa kuma aha baabu wuxuu ku saabsan yahay alqiraa fi duhri waalcasr duhurka iyo casarka qirada la akriya nabigeena ka sugnaaday calayh salaatu wasalaam awsaat almufasal iyo yaa lagu akriya qisaar almufasal xadaana maxamed bn muhana alcanazi qaal xadaana ibn abi cadiy maxamed bn ibraahim can alxajaaj can ibni sawaaf can yaxya huwa bn abi katiir alyamani can cabdillaahi bn abi qataada wa abi salama ibn cabdiraxmaan can abi qataada radi allahu canhu alxaaris ibnu ribciy farisi rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahi calayh salaam wuxuu ahaa yusallii bilaakiina tujiya fayaqra' wuxuu aqrin jiray fii duhri duhurka iyo alcasri fi rakcatayni aluulayayni labada ragcadoeda hore bifaatixati lkitaab faatixayo wa suurateen laba suuradood saasaa u badneed ama aheedba nabiga calayi salam xataa qaar culamada ka mid ah ibnuqayim aljawsiya raximah llah sida uu kusoo naqlinaayo ibnu cuthaymiin raximahullah in weligii zaadulmacaad buu ku sheegay inuu nabi calayh salaam min hadyihi waxaa ka mid ahaa sala allahu alay inuu suurad akhriyo way dhacday in suurad uu laba ragcadood u qaybiyey laakiin aayad inuu soo qaato qur-aanka dhexdiisa ka soo qaato laysa min hadyi buu leh suurad buu bilaabi jiray marka wa suuratayn warka waxaa wey suuraddu bilaabi jiray bisinka markaasuu dhamayn jiray wayusmicuuna alaaya aayad buuna maqashiinti alaaya aayadda buuna maqashin jiray axyaanan marar marar buu kor u qaadi jiray nabiga cala salam salaaddu waa siri waa duhur waa casar qurada hoos baa loo dhigaa laakiin mararka qaar ayuu aayad kor u qaadi jiray say u ogaadaan inay qiro leedahay oo faatixo keli aynan ahayn ama ma ahe nabiga khushuucdiisa uu khushuucsan yahay mararka qaar ayaa kasoo aayadda kasoo yudawilu rakcata aluula ragcaddoodu dheeran jiray min aduhuri duhurka wa yuqasiru ahaanina ragcadda labaadna waa gaabin jiray wakadalika fi subxi subxuna saasuu ahayoo ragcadda hore iyo midda dambe way kala dheryihin salaadda sideeduba waa tanaasuli tasaacudi maaha inaad qirada hore ragcadda hore intaad ku akriso suurad dheer suurad gaaban intaad ragcadda hore ku akriso suurad gaaban tii dambana aad suurad dheer akriso ama aayado dheer aad ku akriso ma aha fiqiga salaadda fiqiga salaada ma aha waxaa la rabaa ragcadda hore qiradeedii talla ragcadda labaad inay ka gaabataa la rabaa oo hoos u socoto soo gaagaabato ayaa la rabaa xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana yaziid bnu haaruun ahbarna hamaam waabaan bnu yaziid can yaxya bn abi kafiir can cabdilahi bn abi qataada can abi abi qataada radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleyh wasalam kaana yaqra'u fi ragcatayn uulayayn laba ragcadood hore ee min aduhri duhur iyo walcasri ah bifaatixati lkitaab intuu aqriyo faatixadoodu waa laga maarmaan wuxuu raacin jiray ragcad walba oo labada ragcadood horaa ah, wa suura suurad wa yusmicuuna alaaya buuna maqashiin jiray axyaanan marar wayaqra'u fi ragcatayn alukhrayayn labada ragcadood ee dambana faataxat alkitab buu ku aqrin jiray waa sida aqlabka ah sidaasay ahayd labada ragcadoodee dambe faatixada misa lagu aqrin ayaduna way dhacdaa riwaayad qaar in qira la aqrin karo faatixada kadib wax la aqrin karo way dhacdaa oo xadiis soo socda laga fahmi karaa qaala xadaana laakiin waa inay ka yaraato kuwii hore ka yaraato oo qirada ka gaaban tahay xadaana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba jamaca an nushaym bn bashiir qaala yaxya akhbarana husham can mansuur can lwaliid bn muslim can abi sadiiq inaaji wasm abubakr can abi saciidin alkhudriyi sacd bni malik radi allahu canhu qaala kunaa waxaan ahayn naxzuru kuwa qadara oo qiyaasa qiyaama rasuuli illaah rasuulka calayh salaam istaagiisa fi duhri duhur iyo walcasri uu taagan yahay ayaan qiyaasi jiray ila waa salaadda waa siriye faxasarnaa waxaan ku qiyaasnay qiyaamow taagnidiisa fi ragcatayni luulayayn labada ragcadooda hore oo min duhri duhur ah intuu taagan yahay qadra qiraa'ati aliflaamiim tanziila sajda ayaa ku qadaray suuratu sajda inuu akhriyey labada ragcadooda hore ayaa ku qadaray waxasarnaa qiyaamahu istaagiisa fi lukhrayayn labada ragcadooda dambe duhurkana qadra nisfi min dalika suuratu sajda niskeed ayaa ku qadaray oo shan iyo toban aayadood meelahaas waxasarnaa waxaan qadaray oo qiyaasnay qiyaamahu istaagiisa fi ragcatayni uulayayn laba ragcadood hore min alcasri casara calaa qadri qiyaamihi intuu taagnaa fi ukhrayayni labada ragcadood dambe min aduhri duhurka labada ragcadood duhurka intii ay taagnaayeen e, labada e, ragcadood duhurka dambe labada ragcadood duhurka dambe iyo waxaa isku qadar ah labada ragcadood casarka ee hore marka duhurka ka dheer qirada duhurka ka dheer qirada casarka wa fi luqrayayni labada ragcadood ee minal casr casrka u dambaysa cala nisfi min dalika nis labada ragcadood inta la akhriyey niskood yaa ku qadaray walam yadkur abubakar fii riwaayatihi alif laamin tanziil ma dhihine wa qaala asagu wuxuu yidhi abubakar bin abi shayba qadra alaaiina aaya soddon aayadood in la akhriyo yaan ku qadaray nabigu inuu taagnaa calayhi salaatu wasalaam qiradaas duhurka ragada ragcadooda hore inuu akhriyey marka wayna kala yihiin alaaiina aaya iyo suuraddaas tanziila sajda kama dhigna marka alaaiina aaya mar walbaba inay u dhigato tanziil sajda oo qur-aanka waxaa jirta dhowr suuradood oo soddon aayadooda waxaa ka mid ah tanziil sajda suuratu tabaarak suurat lmulki suurat lfajri ya sodon miya ya wakaas suuradahaas markaa soddon aayadood ayib qaala xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana abu cawaan alwadax can mansuur bni muctamir can waliid bin waliid abi bishrin can abi sidiiqi naaji bakr can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleyh wasalam kaana yaqra'u fii salaati duhr duhurku waa sun jiray fi ragcatayn uleeyey laba ragcadood hore fii kulli ragcatin ragcad kasta qadra alaaiina aaya soddon aayadood wax u dhigma wa fi lafrayeyn labada dambana qadra hamsa cashrata aaya shan iyo toban aayadood aw qaala nisfa dalika wa fi lcasri casarkana fi ragcatayn uleeyey laba ragcadood hore fii kuli ragcati qadra qiraati aaya aayadood wa fi luqrayayni qadra nisfi dalika nisfi dalika marka uu leeyahay faatixada kuma jirto ogow marka maxaad garatay labada ragcadood dambe in faatixada wax lagu dari karo halkaasi ka fahmeen qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa hushaym bnu bashiir can cabdilmaliki ibni cumayr can jaabir bni samura radia allaahu canhu ana ahla alkuufa reer kuufa kuufa iyo basra ciraaqbay hadda ka mid yihiin laba magaalo oo misraan baa la dhihi jiray cumar bnu khadaab xilligiisa ardu sawaad la qabtay ayuu magaaleeyey shakow sacdan jaabir bnu samr wuxuu leeyahay ahlu kuufa shakow waxay ka sheegteen sacdan sacad bay ka sheegteen waa sacadkee ibn abi waqaas soo maha sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu wa ardaa ka mid yahay min alcashara almubashariina fi ljanna wuxuu ahaa awalu man rama sahma fii sabiil illaah ninkii u horreeya cadow ka mixiya ayuu ahaa oo cadow gana toogta wa kaana mujaabu dacwa nin ducadiisa laajibo la aqbalana wuu ahaa mustajaabu dacwa shakaw sacdan bay ka sheegtay ninkii bay ka sheeganayaan qof marka badbaadi oo dacaayad iyo afxumo ka badbaadi ma leh shakaw sacdan sacad bay ka sheegteen ilaa cumar binu khadaab oo markaa amiiruulmu'miniin ah ilaa madiina ciraaq intii ka soo kaceen yaa loo soo sheegay cumar binu khadaab baa loo sheegtay fadakaruu min salaatihi salaadiisiiba xataa ka sheegeen oo idha ninkan salaadda xataa ma yaqaani imaam nooma noqon karo fa arsala ilayhi cumaru cumar baa dad u soo diray oo yidhi sacadow isoo gaad faqadima calayhi cumar buu u galay madiina ugu tegey oo caasimadda muslimiinta ahayd marka fadakara lahu wuxuu u sheegay maa caabuuhu waxay ku ceebeeyeen bihi asaga min amri salaati salaadda amarkeeda xagga salaaddii wax ka sheegeen jihaadka iyo inuuna geys oo bixinin oo una bixin bay sheegeen xagga cadaaladda iyo qaybta wax qaybinaya inuu cadaalad ku maamulin waxaasoo dhan wada beena nin baana arrintaasi bilaabay kuwo kalena waa qaateen ileen hadduu nin xumaan bilaabo inunbaa dhegaysin inunbaa dhegaysan inunbaa qaadan ah, inay lawadhaho la dhaho hada butaan cadiim ma sahlana inunbaa qaadan dadka u raaricinaya ah, wa fiikum samaacuuna lahum bilayli qaar dhegaysan baa gu jira xumaanta iyo dadka wada fadakara lahu maa caabuuhu bihi min amri salaad salaadda amarkeeda faqaala markaasu wuxuu yidhi inii anigu low usallii bihim salaata rasuuliillah nabiga salaaddiisii un baan tujinayay sala allah aleh wasalam maa ahramu kama nusqaamin jirin canhaa salaaddii nabiga waxba tabtii nabiga calayh salaam aan ka bartay ee uu yidhi u tukada saan u tukan jiray maan u tujin jiray inii la arkudu wuxuu yidhi waan dheereen jiray bihim ayaga fi ulayayna labada racdooda hore waa yar dheerayn jir wa axdifu waxaan gaabin jiray fil ukhrayayn labada dambana waan yar xadfi jira waan gaabin jiray faqaala cumar wuxuu yidhi rag waa is yaqaanaa daaka dannu malahiga saasuu ahaa bika aan adiga kuu malaynayay abaa isxaaq yaa abaa isxaaq kunyatu sacad bin abi waqaasu saas unbaan kuu malaynayay buuhi ee haddee haddii khilaaf imaado oo ninkii madaxda laga sheegto oo ummadda fawdo iyo khilaaf laga boqo in marka maslaxad darteed looga qaado meeshii sayna fasaad u dhalanin waxaa weeyaan waxay ka mid tahay min asiyaasa sharciya marka waa ka qaaday isagoo og in wax laga sheegay ay been tahay ayuu yidhi waxaas intay dhibaato kale keeni lahayeen iskaaso tag meesha saxaabi kaleu ku wareejiye qaala xadaana qutayba bnu saciid waisxaaq bn ibraahim can jariir can cabdilmalik bni cumayr bi hada isnaad waxadaana moxamed bn muana qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy xadaana shucba can abi cawn qaala wuxuu yidhi samictu jaabir bnu samura maqlay qaala isagoo yidhi qaala cumar baa lisacdin wuxuu ku yidhi sacd rawaaqaas qad shakawka waxay kaa sheegtay fii kulli shay wax walbaba wax walba oo dacaayada way kaa sheegeen xataa fi salaad salaadaadi bay dheen ma yaqaano qaala wuxuu yidhi sacd ama ana anigu fa amuddu waxaan taagaa oo dheereeyaa fi luulayeyn labada hore wayaxdifu waxaan gaabiyaa fi luqrayeyn labada dambe wamaa aawinu kamana gaabinin oo ina haba yaraatee kama tanaasulin maa iqtadaytu bihi wixii aan kaga dayday min salaati rasuulilah nabiga salaadiisa calayh salaam kama gaabinin fa qaala wuxuu yidhi cumar daaka dannu bika malahaan kuu malayn saasuu ahaa ow daaka dannii malahaygu saasuu ahaa aan bika adiga kuu maloonayey ee waxaa iyagaa maadaama oy khilaaf iyo buuq heleen yayna ku xaxaganin saas ooga qaaday walidaalika cumar radia allaahu canhu markii dhaawicii uu gaaray sakaraadkii hadalladiisa waxaa ka mid ahaa hadday sacdun awaqaas ay mas-uul ka dhigtaan oo ay xilka muslimiinta u dhiibaan ehel buu yahay uu mudan yahay anigana oogama soo qaadin kuufada kumadaxda ka ahaa diintiisa inaan tuhunsanahay oo xumaanaan ku ogahay waa taskiyeeyey waxadaanaa abu qurayb qaala xadaanaa ibnu bishrin can miscar ibni kidaabin can cabdilmalik ibni wabicawn can jaabir bni samura bimacnaa xadiiihi wazaad faqaala tucallimuni acraab ah, waa carooday tucallimuni alacraab acraab reer baadiye ah xoolaraac ahaa shalay magaalo soo galay miya ay baraysa bisalaati salaata salaadii nabiga calayh salaam aan ka barannay muhaajir aan inta nabiga la socday calayh salaam ee nafya nafiisba aan u huray miyay reer baadiye shalay soo yaacay magaalada soo galay ayay barayaan oon cilmi weligooda meel u fadhiisanin tucallimuna alacraabu bisalaat markaasuu habaar kula kufay waa habaaray markii guddi xaqiiqa raadis ah ayuu cumar diray radi allahu canhu arda oo warkan asagaa soo ogaado soo xaqiiqeeya magaaladii kuufa iyo masaajidii kuufay ku wada wareegeen marka waxay dhaheen annaga waxaan ognahay dhagaha annaga ama indhaha annaga xaqiiqa ah oo ninkaa ka sheegayna sacad ma jiro ayay dhaheen masjid baa markii dambe la tagay nin baa soo istaagay leeb leeb ku dhacay nin leeb ku dhacay kaa ku dhacday ayaa soo istaagay gaartii sacad baa ku dhacday markaasu wuxuu yhi haddaad na naxariiseen waxaan sheegayna run weeye markaa sacad radia allaahu canhu wuu habaaray ilaah hadduu ninkaasi isusus iyo been u istaagay wuxuu sheegaya waxba ka jirin saddex shay buu ku habaaray muxuu yidhi midda koobaad ilaah cumrigiisa dheereed buu ko o faqrigiisana badi oo faqiir ka dhig carruurtiisana badi intaas ya oday duqoobay oo carruur badan oo mashaqo haysta wuxuu siiyaan aan haysanin xooggiisana dhacay oo baaba'ay indhahana ilaah muxuu ahaa wuxuuna yidhi fitanta fitanta baba fitnada fitnadana oday duqa oo oo haddana iskoraysa ilah ka dhig oday duqa oo aan xumaanta iska ilaalinaynin sidii bay noqotay waa duqoobay faqiir buu noqday markaasuu deen asagoo haddana ciroobay oo duqoobay oday ah iyuu gabdhaha waddada u istaagi jiray gabdhahu wajiisa duqnimo wuxuu kor ka soo dhacday maqaarkii iyo ishi iyo soo dabooshay habaarkii sacday ku dhacday marka habaarka awliyada ilaaha iyo saalixiintu waxaa weeyaan khatarteeday leedahay iyo dulmiga iyo gardarrada qofka madluumka ahee laga gardaran yahay walow gaal ba qofka laga gardagan yahay madluumkaa ducadiisa waa la aqbalaya gaal baa ahaadeen qala xadaana daawuud bn rushaydin qala xadaana waliid yani bn muslim can saciid huwa bn cabdilcaziiz can caiyat bn qays can qazaca can abi saciidin alqudriyi qaal laqad kaanat salaatu duhri duhurka salaadiisa waxay ahayd tuqaamu tii la aimo <clears throat> duhurkii baa la aqimi fayadhabu daahibu midka tegi rabo uu tegi ila lbaqiici buu aadi fayaqdii xaajatahu waa soo xaaja gudanaya baqiicdu marka meel hadda qubuuro noqotay weeye laakiin markaa hore dhul bay ahayd geedo badan iyo muxuuha wax leh lagu gaban karo geeska qarqadkeeda ku badnaa marka waa lagu soo xaajo gudan jir markaa qubuur ma wada ahayn leanna qubuur lama ogolo in lagu xaajo guto oo saxaar iyo kaamil laga galo ma bannaana fa yaqdii xaajatahu uma yatawalla waa soo weysaysan jiray qofkii raba meesha intuu aado masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayayna u dhowdahay xagga qiblada shimaal bidixda qibla ka yar jirtaa ayib uma fayaqdii xaajatahu uma yatawada waa weysasani intuu soo xaajaguto uma yaatii markaasuu imaan salaada duhur baa la aqimay waa la tukanaya intaas wa rasuulullah nabiga calayh salaam oo fi rakcati luula ragcadda hore ku jiro mima yudawiruhaa suu u dheeraynaya intuu soo xaaja guto uu soo weysaysto ayuu ragcadda hore ka soo dhaari jiray qofkii raba axyaanan wey waa mararka qaar waan arki doonaa salaadda mararka qaar ragcadihii lagu tukaday marna marka ay dhexdhexaad tahay ama gaaban tahay marna yar dheereeyeen mararka qaar waa la dheeran jiray gaar ahaan haddii de dadka imaamka uu tujinaayo ay yihiin tiro maxsuuriina oo la og yahay inay qiradaasi iyo dheerarkeeda ay raalli ku yihiin waxaa weeyaan waa loo dheerayn karaa laakiin masaladaasi marka waa arki doonaa inaan eh, mar walba aynan ahayn bale asalku ay tahay in dadkaa tukanaya lala socdo xaalkooda iyo duruuftooda ayagana la maratay loo fududeeyey salaaddii wa xadaanii moxamed bn xaatim qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibn mahdiy can mucaawiyata bni saalixin can rabiicata qaala wuxuu yidhi man huwa rabiica ibn cabdiraxmaan ra'yi miya meeshuu dhacay waad artaay qaala xadaanaa qazaca qaala ataytu aba saciid alkhudriy wahuwa makhuurun calayh abi saciid alkhudri radia allaahu canhu saxaabigii jaliilka ah yaanu imaaday buu yidhi walxaal huwa asaguna makfuurun laga batay caleyh korkiisa ee ijtamaca calayhi wa calaa xilqatihi aw xalaqatihi kaiirun min annaas in badanoo dadka ka mid ah yaa ku soo aruuray oo wax dhaweydiinaya oo su-aalo weydiinaya falamaa tafaraqa annaasu canhu dadkii markay ka kala darareen oo ka kala tageen qultu buu leeh ninkaa la yidhahda qazaca waxaan ku idhi inii anigu laa as'aluka ku weydiin mahayo camaa yasaluka haaulaa kuwaa waxay ku weydiinayeen canhu maagu ani ku weydiin mahayo su-aal kalaan wataa qultu waxaan asaluka waxaan ku su su'aalayaa can salaati rasuulilah salaaddii nabiga sala allah alay wasalam baan rabaa inaan ibarto xagga dheerarka iyo khushuucda iyo arrimo wuxuu ka hadlayaa uuna taba kuga hayninba faqaala wuxuu yidhi abi saciid maa laka kuguma sugnaanin fii dalika salaaddaa inaad barato min khayrin khayr khayr kuguma jiro salaadda nabiga calayh salaam inaad barata miyaa khayrku ma jirin wuxuu ka wadaa haddii salaada nabiga calayh salaam qaabka u ilaalin jiray ee dheerarka iyo khushuucda iyo muxuu ahaa uu dhowri jiray kollaba olamay maan karta intii marka hadda aad tidhaahda keen e bar ood xujada isku ogto hadhowna inaad ka tagto ood la imaan weydo dee khayrku uma jirto fa acadaha waa ku celiyey inuu wuxuu rabaa si niyad ah oo kalsooni ah uu markaa ninka muujiyo oo yidha ilaa wa ilaa marka waa baran oo qadanaya iska saalsahal haddaad wax ku qaadato saalsahal bay kugu dhaafi fa qaala wuxuu yidhi kaanat salaatu duhri salaada duhur waxay ahayd tuqaamu tii loo aqimo fa axaduna axadunaa midkaana wuxuu aadi jiray ila baqiic meesha baqiic la yidhahdo fa yaqdii xaajata waa soo xaajo gudan jiray uma yaati ahlow reerkiisu imaan jiray fayatawalla gurigiisu kasoo weysaysan jiray uma yarjicu ila lmasjidi masaajidka nabigu usoo noqonan jiray warasuulula nabigu calayh salaam intaas fi rakca luula ragcad ku jira baabu lqira'ati fi subxi waalmaqrib subxii iyo maqribkii qiradooda xadana haarun bn cabdilahi qaal xadana xajaaj bn muxamed imasiisi can ibni jurayj xa qaal xadana muxamed bn raafici wataqaaraba fi lafdi qaal xadana cabdrazaq ahbarna ibnu jurayji qaala samictu moxamed bn cabaad bn jacfar yaquul ahbarani abu salamata bn sufyan wacabdulahi bn camr bn alcaas wacabdulahi bn musayib alcaabidiy can cabdilahi bn saa'ib bay ka wariyeen qaal sallaa lana anabiyu nabiga calayh salaam baana tujiyey asubxa salaadii subax bimakata maka ayuu nagu tujiyey fastaftaxa suurat almuminiin suurat almuminiin buu ku bilowday waa suurad dheer suuraddaas muminiin muminuun suuraddaasuu nabigu furfurtay oo bilaabay xataa jaa'ahu ilaa uu ka soo gaaray dikru muusaa wa haaruuna ow dikru ciisa shakraawi muxamed binu cabaad baa ayaa shuku shakisan aw ikhtalafuu calayhi shaakigay isku khilaafeen ruwaadku inuu markuu qisatu muusa wa haaruun uu maraayo ama qisatu ciisa mid ay ahaataba markuu meeshaa maraayo akhadat inabiya nabiga waxaa qabatay calayh salaam saclatu riiraxyo riiraxyo qabatay qufacbaa qabtay farakaca markaasoo rukuucay oo qofka imaamka ama musaliga tukanaya qiradii hadday ka istaagto ku istaagto ama caarid iyo xanuun ku soo darriyo ama cunihiiba xaweenii wax ka xidho ama qufa uula soo boodo waa iska soo gaabsan kara meeshaad rabta inaad gaarsiiso ama shardi maa waa ka soo gaabsan farakaca waa rukuucay cabdullahi bnu saa'id xaadiru daalika buu leeyahy cabdullahi waa saxaabigii inta aan sheegayo nabiga calay salaam ku dhacday inuu suuradaasi muminiin ku furfurtay halkaa markuu marayana saclo intay qabatay uu rukuuxay cabdulaahi ibnu saa'ibka inii sheegaya hadda hadlaayo xaadiru daalika gobjoog buu ahaa bui isagaas ku wada waan taagnaa ayuu leehay wafii xadiii cabdirazaqin faxadaa waa soo gaabiyey farakaca waa rukuucay wafii xadiiihi wacabdulahi bnu camar walam yaqul ibn caas ma sheegin ma raacinin qal xadaanii zuhayr bnu xarbi xadaana yaxya bnu saciid aq qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana wakiic ibnu jaraax maniix weeyaan xaw xadana abu qurayb maxamed bn lcala alhamadaani walafdula qaala ahbarana ibnu bishrin can miscar ibni kidaab qaala xadaana alwaliid ibnu sariicin an cumar can camr ibni xuraytin anahu samica anabiya buu maqlay sala allah alay wasalam yaqra'u fi lfajri salaadii subax isagoo ku akrinaya waleyli idaa cascas suuratu takwiir ayuu ku akriyay nabiga alayh salaam suuraddaasi idaa shamsu kuwira aayaddaasi ba kaaga soo qaaday oo suuradduna bacdu min aayaatihaa unbaa magac looga dhigi karaa mararka qaar oo la soo qaadan karaa wallayli idaa cascas baa ku dhaartay idaa cascas waxay ka mid tahay min alfaad alamdaad alfaadda la yidhaahdo cascasa aqbala iyo adbara labadaba waa lagu fasiraa idaa goortii cascasa uu soo qaabilo iyo idaa goortii cascasa adbara qaala xadaana abu kaamil jaxdariy fudayl ibni xuseen qaala xadaana abu cawaanata alwadax an ziyaad bn ciraaqata can qudba qudba bnu malik waa adeerkiis qaala sallaytu waan tukaday wa sallaa bina waxaana tujiyey rasuulullahi sala allahu aleh wasalam nabi maxamed baana tujinaya nasiibkiisa fiir ninkan faqara'a wuxuu nabigu akhriyay qaafa alqur'aan almajiid xataa qara'a wuxuu akhriyay uu soo gaaray wanakhla baasiqaat aayaddaas soo gaaray nakhla geedaha nakiisha ah baasiqaatin dawiilaad dhaadheer qaala fajacaltu waxaan gudagalay uradiduha suuraddii la akrinaayo ee jahriga ahayd ee nabigu uu akrinaayo markii halka aan marayo ay marayso waa arday ayaa waxaan bilaabay inaan ku celcelinayo fajacaltu uradiduha qiradii inteedii kaleba waa iskaga harayba walaa adrii ma garanayo maa qaala wixii ka dambeeyey uu akriyay nabiga alayh isalaatu wasalaam wa hada min ijtihaadihi waa iska ijtihaaday mana aha inuu saa yeelo oo imaamkii qiradiisa dhagaysa lagu yidhi idaa qaraa faansitu inaad aayad uun aad ku celceshato maaragtay sax ma aha lama ogola inaad akriso ka dhagayso inaad ka dhegaysataa la rabaa laakiin salaaddii ma burayso qur-aanka haddaad akriso inaad salaaddii ma burayso laakiin liannahu min jinsiha liannahu min jinsiha salaadda qayb waxyaalaha lagu akriya qur-aanka ka mida marka shay salaadda jinsigeeda haddaad la timaadana ma burinayo laakiin waa khilaaf sunna khilaaf sunna qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana jariir bnu cuyaynata xa waxadaani zuhayr bnu xarb qala xadaana ibnu cuyayna sufyaan can ziyaad bn ciraaqa can qudbata bni malikin samica nabiya buu maqlay sala allah alay wasalam yaqra'u fi lfajri wannakla baasiqaatin laha dalcu nadiid qala xadaana muxamed bnu bashaar qala xadaana moxamed bnu jacfarin qala xadaana shucba can ziyaad bnu ciraaqa can camihi adeerkiis waan soo marray mar dhowe qudba bnu malik annahu sallaa maca nabiyi nabiga calayh salaam maciisa subxa tukaday faqara'a fii awali rakcatin ragcadda ugu horraysa wanaqla baasiqaati laa dalcu nadiid yaana suuratu qaaf wa rubama qaala qaaf inuu yidhin waa dhacday suuratu qaaf buu ku tukaday qaala marka suuraddu buu nabigu ka bilaabi jiray calayhi isalaatu wasalaam hadda wakhtigan aad baba u yartaa mararka inta badan meelo badan a'immadu aayad un bay jecel yihiin inay ka bilaabaan qur-aanka dhexdiisa ah qaala xaddaana abubakr bn abi shayba xaddaana xuseyn bnu caliyin can zaa'ida zaa'idata bni qudaama qaala xaddaana simaaq ibnu xarbin can jaabir bnu samura qaal ina nabiya sal اlahu alيه wasalam nabigu kaana yaqra'u fi lfajri salaada subax wuxuu akhrin jiray mararka qaar biqaafa alqur'aani almajiid wa kaana salaatuhu bacdu kadib salaadiisa waxay noqotay takfiifan fudeed wa kaana salaatuhu bacdudaasa intaasoo maxaani la geliya bacdu ay bacda hada alwaqt waqtigaa kadib uu ka soo gaabiyey markuu nabiga cuslaaday sala allah alay waslam qanada waa gaabiyey wa kaana salaatuhu bacduna waxaa kaloo lagu fasiri karaa bacda arakca alula ragcaddii hore kadib ee qaabkuu ku aqriyey takfiifa way ka fududeedo way ka gaabneed ayadana waa lagu fasiray qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wmuxamed bn raafici walafdu ibn raafic qaala xaddaana yaxya bn aadam qaala xaddaana zuhayr can simaakin qaal sa'altu jaabir bnu samuran waxaan weydiiyey can salaati nabiy nabiga salaadiisa calayh salaam faqaal kaana yukhafifu waa fududayn jiraa salaad النبي nabiga calayh salaam walaa yusallii salaata haaulaa waana fududayn jiray kuwa salaaddoodana ma tukan jiri oo takfiifkan kuwan ay salaadda fududaynayaan salaaddii way oo fududeen iyo surcaiya loo baahneen mar walbaba qisaaru mufasal iyo aayadaha gaagaabada iunbay iyo suurado gaagaaban bay ku tukadaan nabiga salaada waana gaabin jiray maca tamaam a gaabintaas ayada waatan qaaf oo kale iyo suurado kale ayuu ku akhri jiray oo dhexdhexaad iska ah laakiin sida kuwan ay u sii gaabiyaan ma ahayn qaala wa amba'anii ana rasuul allah nabiga alay slam inuu kaanahaabuu ii warramay yaqra'u kii akhriya fi lfajri biqaaf wlqur'aan majiid wa naxwiha qala wxadaana maxamed bn muan alcanazi abu muusa qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdiy qaala xadaana shucbat ibn xajaaj can simaaq ibn xarbin can jaabir ibnu samura radia allahu canhu min akar ruwaati can rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam fi mujizaat mucjizaatka nabiga calayh salaam ragga u badanee wariya jaabir ibn samura ayaa ka mid ah qaala kaana nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu ahaaye aqra'u fi duhri duhurka wuxuu akrin jiray wleyl idaa yaksha suura leyl wa fi lcasri naxwa dalika naxwa dalika naxwiyaduna ma keento inay la siman tahay ee casarka ka yara hooseeya duhurka wa fi subxi subxuna adwala min dalika wax ka dheer waa soo maray waxadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana abu daawuud dayaalisi abu daawuud hishaam bin cabdilmalikin can shucba bn xajaaj can simaan can jaabir bn samura ana anabiya sala allah alay slam kaana yaqra'u fi duhri bi sabixisma rabbika lacla waa ku akriyey wa fi subxi subxuna biadwala min dalika in ka dheer xadana abubakr bin abi shayba qaal xadana yaziid bn haaruun can taymiy sulaymaan ataymi can abi minhaal salamat minhaal sayaar sayaar ibnu salama abu minhaal sayaar ibnu salamat alxanafi ayb can abi barzata alaslami nadla nadlat ibnu ubayda nadla ibnu cubaydat alaslami abu barza radi allahu canhu waa saxaabi ana rasuula اlahi sal اllahu alيh ali wasalam nabigu kaana yaqra'u wuxuu aqrin jiray fi salaati alqadaati salaada subax min asitiina ila almia lixdan ilaa boqol yani aayad laga bilaabo ilaa lixdan mararka qaar lixdan aayadood mararka qaar boqol aayadood buu aqrin jiray waa dawiil waxaayadii waxaa gaaraan salaada subax oo kale salaada subax waa la dheeran jiray waxadaana abu kulayb maxamed bn اlcala xadaana wakiic can sufyaan can khalid alxadaa can abi minhaal sayaar bnu salaama can abi barzat alslami nadla ibni cubaydata qaal kaana rasuululahi sal la alay waslam yaqra wuxuu aqrin jir fi lfajri salaada subax maa bayna iiina ila mia ee min aaya uula ila iiin wa ila mia axyaana boqol buu gaarsiin jiray marra xdan aayatan min aaya xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin maalik baan ku dul akriyey sidaasuna ahaa maalik raximah llah alqira'a cala sheekh ayuu ka fidili jiray asimaacu min lafdi sheekh asimaacu aw asamaacu min lafdi sheekh in sheekha warkiisa la dhegaysto oo ardadu ay dhegaysato iyo in sheekha lagu dul akriyo qiraa'a cala sheekh buu maalik u badnaa can ibni shihaab zuhri can cubaydilaahi bni cabdillaah can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal wuxuu yidhi ibni cabaas ina umma alfadal waa hooyadiis lubaaba dhiija magaceeda lubaaba bint alxaarif samicatu waxay maqashay ibni cabaas oo wiilkeedii wahuwa yaqru asagoo akrinaya wlmursalaati curfaa oo awsaad mufasal ah. awsaad almufasal sidoo kamisa ah suuradaha dhacdhacaadka faqaalat markaase waxay tihi umulfadal yaa bunaya wiilkaygiiow laqad dakartanii waxaa i xasuusisay biqiraa'atika qira'adaadan haadihi suura aad akhrisay waxbaad i xasuusisay oo waa maxay waxay tihi inahaa suuradan walmursalaat la aakhiru maa samictu suuradaan maqlatida ugu dambaysay bay ahayd rasuulallah nabiga calayhi salaam oo yaqra'u akhrinaya bihaa suuradaasi fi lmaqribi maqribka marka muqribka in lagu akrin karo awsaad mufasal subax waysa dhexdhexaadka ayuu ku akriyay nabig alay slam maqrib ku tukaday maqribka marka shaaficiyada iy in waqtigeeda aad u gaaban yahay bay sheegaan laakiin markaad fiiriso qirada suuradaha xataa suurat waxaa soo aroortay bacd riwaayaat inay nabiga uu ku akriyey suurat acraaf soo aroortay suurat oo dhogtiin intay leegta marka halkaas waxaad moodaa in madhabkeenna lagaga xoog badan yahay xadaana abubakr bn abi shayba wacamru naaqid qaala xadaana sufyaan xaa waxadaanii xarmana bn yaxya akhbarana ibnu wahbin qaala akhbarana yunis xaa qaala waxadaana isxaaq bn ibraahim wacabd bn xumayd qaala akhbarana cabdrazaq akhbarana macmar xaa waxadaana camru naaqid ibnu bukayr xadaana yacquub bn ibraahim bn sacd zuhriy qaala xadaana abi ibraahim can salix bn kaysaan kulun can zuhriy moxamed bn muslim bihada isnaad wazaada fi xadiidi saalix uma maa salla ma tukanin umulimaba hadalka waata bacdu maalintaasi uu maqribka ku tukaday habeenkaa uu maqribka walmarsada ku tukaday kadib manu tukanin nabiga calayh salam xataa qabadahu allahu caza wajal yani salaad oo la maqlaayo oo jahri ah oon ka maqalay muuna tukanin nabiga alay slam ka wadaa ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tukanaya gurigiisa ilaa maalinta isniinta nabiga caleyhi ilaahay oofsado oo uu dhinto xadaanaa yaxya ibnu yaxya qaal qara'tu cala maalik can bni shaab can moxamed jubayr bni mucib can abihi qaal samictu rasuula allahi nabiga alay salam baan maqlo yaqra'u biduur akrinaya fi lmaqrib maqribkiibuu suuratu duur ku akriyey iyadoo maarataa dhiwaal mufasal sida kamiisa suuradaana u dhaandheer ba ku jirtaa waa kii marka jubayr binu mutcim markuu dhagaystay dhihi jiray kaada qalbii an yatiir marka uu dhegaysanaya gaal buu ahaa makuu ka soo orday bacda qaswati beder bay ahayd toddobaatankii kufaaru quraysha ee la qafaashayn la haystay ayuu daba socday inuu wuxuu soo furan kara soo furto yuu u socday maqribkii oo la tukanaya waa gaale halkaasuu iska fadhiya qiradii buu dhegaysanaya nabiga calayhi isalaatu wasalaam qiradii wanaagsanaeda nabiga alayh salaam kaana axsanu sawt nabiga so axsanu sawt buu ahaa maa samica allaahu lishayin maa samica linabiyin xasan sawt yataqana biqur'aan fi saxiix buhaari nabi nabi maxamed baa la wada alayh salaam siduu ilaahay u dhegaysto nabi sawt quruxsanoo qur-aankana ku luuqeynayo ilaahay uma dhegaysto qof kale marka nabigu akrinaayo aayaadkaasi suuratu duur am khuliquu min hayri shayin am khaaliquun meelaha marka la maraayo yaa wuxuu yidhi qalbiga baa laga daray waa isxajin waayada kaada qalbii wuxuu ku sigtay an yatiira inuu buubaba halkiiba ku islaamay qal xadani isxaaq bn ibrahim cabd bn xumaydin qaala abarana cabdrazaq abarana macmar kulh an rasuuli bihada isnaad mila wallah aclam bilah towfiq sal allah waslm ala nabina mxamed